alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin xadiidka ku saabsan qisada nabiy llaahi muusa wajhu dilaalatihi calaa maqsuudi اlbaab waa maxay ku inaga tusinaya maqsuudka baabka oo ahaa fadlu الtawxiid wama yukafiru min الdunuub haye wadicat fi kif lamaalat bihina laa ilaha ila اllah waay maqsuudka baabka wuxuu naga tusinayaa ana fiihi ana kalimat الtawxiid rajaxat bijamiici اlmakhluuqaat xadiidka waxaa ku jirta kelimatu tawxiid waa laa ilaha ila اllah makhluuqaadkii oo dhan inay ka cuslaatay wa hada daliilu calى fadli الtawxiid aladi dalat calayh taasina waxay daliil u tahay fadliga tawxiidka laa ilaha ila اllah ay tusinayso ina fi ana kalimat الtawxiid rajaxat bijamiici اlmakhluuqaat walamaalat bihina laa ilaha ila اllah whada daliil calى fadl الtawxiid aladi dalat caleyh adaliil الkhamis weli tirmidiyi tirmidi waxaa u sugan oo wariye o xasanahu sanadkiisana xasan uu ku sheegay can anasin uu ka wariyey qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيyh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaalo uu leeyahay qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ya bna aadama ina aadamo low ataytanii haddaad iila iman lahayd biquraabi alardi dhulka muggii ama muggii wax ku dhow oo khataaya dembiye ah uma laqiitanii deetana aada dhiman lahayd laa tushriku bi adoon ii shariik yeelayn shay-an shaynaba oo aan ila wadaajinahan la ataytuka waxaan kuula iman lahaa biquraabihaa dhulka muggi ama muggii wax ku dhowo makfiratan dembi dhaaf xadiidkan sida alimaamu tirmidi raximah llahu tacala yihi sanadkiisu waa xasan shawaahidda iyo markhaatiyaasha uu leeyahay buu xasan ku noqday shawaahiddiisa waxaa ka mida ah xadiidka muslim uu wariyey can abi darin algifaari xadiidka waxaa ku jirta waman laqiyanii biquraabi اlardi khai'atan qofka ila kulmo bimacnaa geeriyooda dhulka muggi oo dembiye ah isagoo xambaarsan laa yushriku bi shay-an isagoon cidna ii shariik yeelahayn laqiituhu bimilihaa makfira waxaan kula kulmayaa intaa in leeg macnaa dhulka muggi in leeg oo dembi dhaafa marka maxalu shaahidka xadiidku xadiidkan abi dar ee muslim uu wariyey wuu ku wada jiraa kaana yanbagii lilmusanif an yanqula bisaxiixi muslim wayaktafi bih waxaa habboonayd xadiidka abi dar ee muslim wariyey musanifku inuu soo qaato isagoo ku kaaftoomo waman laqiyanii biquraabi اlardi khatiئata laa yushriku bi shayئa laqiituhu bimiliha maqfira nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi qaala اllahu tacaala xadiidka noocana xadiiثu qudsi baa la idhahdaa alxadiiث اlqudsi waana kulu xadiiثi rafacahu الnabiyu salى اllahu alayh wasalam ilى اllah waa xadiid kasta oo nebigu u kor yeelay oo isu dhaafiyey xagga ilaahay oo yihi qaala اllahu tacaala ama yaqulu اllahu tacaala ilaahay baa sidaa yidhi xaqiiqada xadiidulqudsiga culimadu laba qowl bay isugu khilaafeen qowl odhanaya lafdu wa macnaahu min allah lafdigiisi iyo macnihiisuba xagga ilaahay bay ka yimaadeen oo ilaahay subxaana wa tacaala sida qur-aanka uu ugu soo dejiyey nebi maxamed ee malagu uu uga maqlay ilaahay qur-aanka iyo xadiidulqudsigana ilaahay subxaana wa tacaala uu uga maqlay oo isna uu ugu keenay waxaana taa u daliila bay yidhaahdeen litasriixi الnabiyi binisbatihi ilى اllah rasuulku si cad buu ilaahay ugu tiiriyey wuxuu dhaha qaala allahu tacala sida xadiidkeena ama yaqulu اllahu tacaalى walasnu ana alkalaama ida udiifa ilaa qaa'ili ana lafda wamacnaahu minhu asalkun waxa weeye hadalka haddii cid loo tiro la dhaha ciddaasaa sidaa tidhi in lafdiga iyo macnuhuba qaa'ilka ay ka soo fuleen saasaa asala fi lugati اlcarab culimada saa ku tagtay waxaa ka mida alimaam الbukhaariyu raximah اllahu taعala fi صaxiixihi waxaa kaloo ka mida culimada saa ku tagtay asubki ashaafici isna saasuu ku tegey sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah اllahu taعala culimo badan oo mutaahiriina qowlka kale wuxuu leeyahay xadiiث اlqudsigu macnaahu min allah wa lafduhu min الnabiy alayh الsalaatu wasalaam macnaha xagga ilaahay ka yimi macnaa rasuulku wuu ku riyooday ama waa lagu ilhaamiyey macnahaas kadibna lafdigiisa ayuu ku cabiray qolooyinka markaasaa yihi waxay uqeybsamaan laba qolooyinka marka horeba aaminsan ilaahay subxaana wa tacaala kalaam lafdiga inaanu ku sifaysnayn qur-aan iyo wixii kale la idhaha ilaahay baa yidhina inuu macnaheedu yahay macanaa macnihiisaa ilaahay ku qumay lafdiguna waa makhluuq ilaahay ha ku abuuro lawxulmaxfuud ama malaku jibriil ama nebi maxamed marka xadiidulqudsigana iyagoo halkaasay marinayaan qur-aankii waabay dee halkaa mariyeen in sha allah alcaqiida alwasitiya baynu ku arki doonaa masaladaas qolo culimada ahlu sunnaha ka mida iyaguna saa ku tegey iyagoo asalkaa ah, ashcariyada iyo maaturidyada kama duulayaan wama aaminsanaa hadalku inuu macnaho quran yahay bal waxay aaminsan yihiin kalaamku inuu yahay allafdu walmacna qur-aankana lafdigiisa iyo macnihiisuba inay ilaahay subxana wa tacaala ay ka soo fuleen oo ilaahay ay ka yimaadeen ilaahay uu ku hadlay lafdan oo macna lakiin xadiid ulqudsigun bay si gaara sidan u leeyihiin asalkoodii iyagoon ka guurin waxaabay ku sabeynayaan waxaa kamida waxay leeyihiin dee qur-aanka ayaa sifadaa leh marka haddii la dhaho xadiid qudsiga lafdu wa macnaahu waa min allah de waxay noqon lahayd inuu qur-aanka la mid yahay ama kaba sareeyaba calى kuli xaal qowlka صaxiixahi waa qowlka odhanaya alxadiid اlqudsiyu lafdu macnaahu min allah ay nebigii baa inale ilaahay baa yidhi saynu odhan karna ilaahay muu odhan hadalkan laakiin taa macnaheedu maaha inuu qur-aanka la mid yahay hadalka ilaahayna qur-aan ma wada aha qur-aanka hadal gaara baa la yidhaahdaa oo hadalka nebi maxamed ilaahay kusoo dejiye liltilaawati waltacabud kaasaa qur-aan la dhaha laakiin hadallo kaloo badan buu ilaahay leeyahy ilaahay malaaigtu la hadla isagoo wax amraya wa kalaam ullah yowma alqiyaama khalaa'iqdu ilaahay la hadla yaa aadamu akhrij bachtha iyo axaadiida lamidkaa marka waa kalaamkii ilahay lakin qur'aan maaha marka khasaaistii qur ma laha oo hadday tahay in la xifdiyey lafdigiisa sida la yihi inaa naxnu nazlna dikra wa inaa lahu laxaafiduun xadiid اlqudsigu صaxiix iyo daciif iyo mid la isku khilaafay intaba uu leeyahy qur-aanka waa ka duwany xagga cijaaskana qur kala mid maaha xagga tacabudka addoomaha lagu addoonsaday in akrintiisa ilaahay lagu caabudona kala mid maha xagga in salaada lagu tukado kala mid maaha kaa khasaaistii qur'aanka ma wada laha low ataytanii biquraabi اlardi lowdu halkan waa shardiya macnaheeduna waa in ji'tanii oo bimacnaa dhimato adoo ku sugan quraab bidami اlqaaf kasrihaana waa loo akrin karaa sida qiraab in la idhaahdo wاdamu ashharu in la dameeyo quraab la idhaahdo ayaa mashhuur wahuwa mil-u waa dhulka muggi waqiila maa yuqaaribu mil waxaa kaloo la yihi wax dhulka muggi ku dhow maqsuudkuna waa almubaalaga fi bayaani kahrati الdunuub shardi ma aha qofkan tawxiidka dembi dhaafka kuha ku helaya in dembiyadiisu ay dhulka buuxin karaan ama ay dhadhaweyn karaan e macnaheedu waa adoo dembiye fara badan ku sugan haddaad geeriyooto macana waa sidaas dembiyadiisu kuwa aan dhulka buuxinahayn ama meel ba aan kaga dhacayn hadday doonayaan ha noqdaan khataaya waa jamcu khai'a wa adunuub wاlmacaasi walow kaanat kabaair dembiyadii macaasidii kabaair ba ha noqotay uma laqiitanii ay midta calaa dalika wayaan macnaheedi adoo dembiyadaa ku sugan aada dhimato oo xaalkaagu inuu yahay laa tushriku bii shayan xaala kownika laa tushriku bii shay-an markaa shardiga uu qofku dembi dhaafka ku helaya waa maxay fi laakhira waa asalaamatu min ashirk waa inuu shirki ka maran yahay markaa wacdiga iyo ballanqaadka ilaahay uu ballan qaaday addoomaha inuu dembiyadooda dhaafo waxaa shardi looga dhigay inuu shirki ka maran yahay kama fii qowlihi tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa marka shirki kii ku dhintay isaga loo dhaafi maayo shirkigu ma akbar iyo asqar oo dhan ba mise akbarkun baa loo jeedaa masalada baab اlkhawfi min ashirki baynu insha allah kaga hadli doonaa xadiidkana aayadun buu la macneeyey uma laqiitanii laa tushriku bi shay-an shardi aada iyo aad u adag weyi inuu laa ilaaha ila allah iyo tawxiidka dembi dhaaf addoonku ku helo waxaa shardi looga dhigay khuluwu alcabdi min ashirk inuu shirki ka maran yahi faman maata mushrikan laa tanfacu kalimatu tawxiid fi laakhira isagoo shirki samaynaya dhinta shirki ku sifaysan kelimatu tawxiid anfici mayso aakhiro anfici mayso marka kullu fadlin oo loo sheegay tawxiidka iyo kelimatu tawxiid waxaa qaydaya adilada kale shuruudda u sheegtay shuruuddaas oo ay ka mid tahay inuu addoonku shirki ka maran yahay xadiidkani waxaa qaydaysa isaga laftiisa aayadda oo aayaddu qofka in loo dembi dhaafo maxay shardi uga dhigtay inuu shirki ka marayay in اllaha laa ykfir an yushraka bih wayakfir ma duna dalika liman yashaa waxaa kaloo shardi uga dhigtay taasi xadiidka way ku sugan tahay uma laqiiti laa tushriku bi shaya mashiiada ilahay bay shardi uga dhigtay oo qeyd xadiidka kuma jiro marka xadiidka looma deliishan karo qof kasta oo tawxiid ku dhinta oo dembiye la dhinta in loo dhaafayo in loo dhaafaa maxay ku xidhan tahay inuu ilaahay doono in loo dhaafo wayakfiru ma duna dalika liman yashaa xadiidka macnihiisu ma aha kulu muwaxidin maata calaa khataaya yukfaru lahu waa hadduu ilaahay doono oo qeydka aayadda ku jira xadiidka la raacinaya oo qaar tawxiid ku dhintay baanu ilaahay doonahayn inuu tawxiidka ugu dembi dhaafo oo dembiyadooda naarta ku gelaya kadibna laga soo saarayo naarta walihada wuxuu yihi الصنعاniي رaحimه الlه bl تqyd bالمaشhiئaةi وhuوa نdيr الآية in اllaha laa ykfir an yushraka bه وykfir ma duna dalika لman yashاء إذا مغfiraة ذuنوب العabd في الآkhرة lah شharطاn شharط ذukira في الآية والxadيiث shardi aayadda iyo xadiidka labadaba lagu sheegay waa kee shardigaasi alkhuluw min ashirk inuu shirki ka maran yahi shardiga labaad waa sharطu oo dukira fi اlaaya oo ah mashiiئaة اllah liman yashaa xadiidkani halkuu inaga tusinaya fadliga tawxiidka wajhu dilaalat اlxadيid calى maqsuud اlbaab ana fiiha ana min fadaa'il الtawxiid takfiruhu liلdunuub waxaa ku jirta xadiidka fadaaisha tawxiidka inay ka mid tahay in addoomaha loogu dembi dhaafo fi laakhira yaani aakhira in loogu dembi dhaafo ولهذا wuxuu yihi sheekh سليمان بن عبد اللahi وفي hذه الأحاadيث كثرة ثwاب التوحيد وسعة كرم الله وجuودihi ورحمته حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد mات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى maslada koobaad waa sacatu fadli الlah waa ilaahay fadligiisa iyo dheeraadkiisa addoomaha uu siiyaa siduu u ballaadhan yahay waxaa laga qaadanayaa qowlka uhi nebigu alayه الsalaatu wasalaam qofka qira usuusha ictiqaadka sida xadiidka cibaado ku sugan adkhalahu اllahu اljanata calى ma kana min alcamal ilaahay subxaana wa tacaala xasanaة الtawxiid ayaa wuxuu ku siiyey hada اljazaء alcadiim abaalmarintaa aadka u weyn oo a dukhuulu اljanna mahma kaana camalu lmuwaxid inuu jannada galo si kastoo camalkiisu uu yahay xumaan iyo samaan yaraan iyo badnaan waayey culimada qaarkoodna waxay sheegeen mas'aladan sacatu fadli illaah in laga qaadanayo axaadiida baabka oo dhan sida sulaymaan ibn cabdillah hadalkiisa aynu akriyin axaadiiu oo dhan baa tusinaysa sacatu fadli illah imaa xadiidkaa cibaadoo qura sheekh sulaymaan ibn cabdillaahina wuxuu yihi sheekh cabdiraxmaan ibn xasan mas'alada koobaad iyo masalada labaad iyo saddexaad waa maakhudatu min hada alxadiid xadiidu cibaada laga qaatay buri athaniya kahraةu hawaabi الtawxiidi cinda allah towxiidka ajarkiisu siduu u badan yahay cinda allah ilahay agtiisa waxaa laga qaadanayaa xadiidka la ataytuka biquraabiha mغfira tawxiidkii ayaa abaalmarintiisu waxay noqotay in dembiyadiisa o dhan la dhaafo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka qisada nabiy llaahi muusa kalimatuhu tarjixu calaa jamiici اmakhluuqaat kelimad tawxiid makhluuqaadka o dhan bay ka cuslaatay waxaa kaloo qaadana xadiidka cubaada man maata calayhi dakala اljana qofka tawxiidka ku dhintaa inuu jannada gelayo ibtidaan aw ma'aalan markaa hawaabkii uu saas u badayay xadiid oo dhan waa loo deliishan karaa masaladaas alraabicatu athalithatu ya thalithatu waa maxay takfiiruhu maca dalika liلdunuub takfiiruhu baabiintiisa iyo tirtiristiisa iyo dhaafistiisa maca dalika iyadoo lala qabo ajarkiisa badnaantiisa liلdunuubi dembiyada macnaa lagu dhaafo oo lagu baabiyo sida xadiidkan waxa weeyaan tirmidi xadiid اlqudsiga waxa weyaan ku xusan laataytuka biquraabiha makfira marka abaalmarin weynna waa lagu helayaa taana waxaa la socota in dembiyadana addoomaha loogu dhaafo الرaaبعaة تfsيr الآية اlatي في sورaة الأنعاam fasiridda aayadda ku jirta suraة الأنعاam wahiy qowl الlahi taعaalى الذiina آamanوu وlam ylbisuu iimaanهم بظلم أuلaئika lahm الأمن وhm مهتaduun tafsiirkeeduna waxa weeye qofka ilaahay u towxiidkaana aan shirki raacin inuu amni iyo hanuun helayo fi dunya walaakhira wa amnuhu wahtidaa'uhu bixasabi kamaali tawxiidi wa ikhlaasi amniga iyo hidaayada uu helayaana marba wuxuu leegaanayaa inta towxiidkiisa iyo ikhlaaskiisa uu leegi oo taam buu noqon karaa dhamaystiran idaa kamula tawxiiduhu wa ikhlaasuhu naaqisna wuu noqon karaa idaa naqasa tawxiiduhu wa ikhlaasuhu alkhaamisatu taamuli اlkhamsa shantii u fiirsashadooda taamali lkhamsana waa la odhan karaa shantii u fiirso allawaati shantaasoo fi xadiidi cubaada ku sugan shanta waa maxay shahadatu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah shahadatu ana muxamada cabd llaahi warasuuluh shahaadatu ana ciisa cabdullaahi warasuuluh shahaadatu ana aljanata xaqun shahaadatu ana annaara xaqun marka waa usul اlictiqaad suu iha alimaamu nawowi raximah llahu tacaala usushii waaweynee ictiqaadka ayaa xadiidkan ku kulansan asaadisatu anaka adigu idaa jamacta hadaad sugaysa beynahu xadiidkan cubaada ee shantaa asal ay ku sugan yihiin wa beyna xadiidi citbaan iyo xadiidka citbaan waman qaala laa ilaha illa ybtagi bidalika wajha allah in allaha xarama calى الnar man qala laa ilaha illa اllah ybtagi bidalika wajha allah iyo wamaa bacdahu iyo waxa ka dambeeya waxaa ka dambeeya maxaya xadiidka dilqudsiga uma laqiitanii laa tushriku bi shaya la ataytuka biquraabiha makfira wa xadiidu anas saddexdaa xadiid markaad isu geyso xadiidu cubaada iyo xadiidu citbaan iyo xadiidu anas tabayana laka waxaa kuu caddaanaya macnaa qowli laa ilaha ila اllah laa ilaha illa macnaheedu wuxuu yahay watabayana laka waxaa kuu caddaanaya khaطأu lmaqruuriin kuwa dagmay khaladkooda ee ku dagmay axaadiida fadaa'ilu laa ilaha illa lah sheegaysa ee mooday fadliga in lagu helayo in laa ilaha illa allah carabka laga idhaahdo qura iyadoo aan shirki laga madhnayn marka masaladan wuxuu leeyahay markaad jamciso xadiidka cubaada ay ku jirto man shahida an laa ilaha ila اllah waynu sheegnay shahaadadana macnaheedu wuxuu yahay inay cilmi iyo ictiqaad iyo camal intaba soo shahaadadu ma koobsanayso fi lugati اlcarab iyo fi sharciba oo man calima واctaqada wacamila bimuqtadaaha macnaheedu waa saas iyo xadiidka citbaan oo ay ku jirto in اllaha xarama calى الnar man qala laa ilah la ybtagi bidalika wajha allah isaguna laa ilaaha ila allah odhaahda la odhanayo in naar lagaga badbaado gelisteeda ama kuwaaristeeda shardi buu raaciyey shardigaasoo yabtagi bidalika wajh allah shard اlkhlaas buu raaciyey marka wuxuu tusiyey in qowlu laa ilaha ila اllah oo qura mujarad talafud bilaa ilaha ilaa inaan fadliga lagu helahayn ilaa shardigaa lala yimaado ikhlaaska ibtagi bidalika wajh allah iyo xadiidka anas wamaa bacdahaana wuxuu ga jeeda xadiidka anas isna maxaa ku jirta uma laqiitanii laa tushriku bi shay-an oo inuu laa ilaha ila اllah addoonku dembi dhaaf ku helo maxaa shardi looga dhigay fi xadiidi anas khuluwuhu min ashirk inuu shirki ka maran yahi saddexdaa markaad isu geysa waxaa kuu caddaanaya macna laa ilaha ila اllah waayo iطlaaqa ku jira xadiidka cubaada waa man shahida an laa ilaha ila اllah waxaa lagu qeyday sharط اlikhlaas oo ku jira xadiidu citbaan ibtaqi bidalika wajha allah waxaa kaloo lagu qeyday shirkiga in laga tago muqayadu bitarki shirki oo ku jira xadiidka anas uma laqiitanii laa tushriku bi shayئa markaa saddexda xadiid markaad geyso waxaa kuu cadaanaya laa ilaha ilaa macnaheedu inaanu ahayn atakalum bi hadihi اlkalima in kelmaddaa lagu hadlo macnaheedu uu yahay altakalumu ama annutqu bihadi اlkalima maca alictiqaad limacnaha inuu qofku kelmaddaa laa ilaha illa ku dhawaaqo iyadoo macnaheedu inuu ictiqaadsan yahay haddaan macnaheedu ictiqaadsanayn fadli ma ku helayaa maya munaafiqiintaa fadli ku heli lahaa hadii mujarad ku dhawaaqeeda fadli lagu helayo caqiidadii qalbigu ay ka maqanta maca alitiqaad limacnaha waalcamali bimuqtadaaha iyadoo lagula camal falayo waxay tusisay oo ah tawxiid ullaahi wa tarku shirk in ilaahay la waxido khasaa'istiisa iyo xuquuqdiisa lagu waxido shirkigana laga tago uma laqiitanii la tushriku bi shayئa shirkiga qowlan in looga tago oo ficlan looga tago oo ictiqaadan looga tago marka kullu xadiid oo laa ilaaha ila allah qowlka lagu qowlo fadli u sheegaya waxaa fasiraysa oo qeydeysa axaadiidan quyuuddu ay ku jirto axaadiidaas way fara badan yihin qaar gayra shaakin wa huwa yaclam an laa ilaaha ila allah yani inuu garanayo macnihiidi khaalisa من qalbi لا tushriku bihi shay-an ibtaqi وجه الله allah marka xadiida qowlu laa ilaha ila allah fadli u sheegaysa sidaa ilaaqaysa waxaa qeydaysa oo fasiraysa axaadiida kale tirada badan ee qowlu laa ilaaha ila allah fadliga lagu helayo shuruud u dhigaysa waxaa kaloo ku caddaanaya bu uhi khaطأu maqruuriintu waayo aladiina garahum الshayطaan bifadaa'ili hadihi اlkalima aw bifadaa'ili talafud bihadihi اlkalima waa kuwa shaydaanku uu dagay ee uu ku dagay fadliga loo sheegay ku dhawaaqista kelmaddan oo mooday qofku mar hadduu laa ilaaha ila اllah ku dhawaaqo awala inay tawxiid ugu filantay markaasaa qofkii oo shirkigii samaynaya ayaa waxay ku odhanayaan si aad u gaalaysiinaysaad gaalnimo ugu xukumaysaa qof laa ilaha ila allah leh dee ma laa ilaha illaa in afka laga yidhaahdo oo qura ayaa tawxiida de waa maya mayada maxaa u daliila de adiladan faraha badan shuruudda sheegeysa cilmi sheegaysa oo yaclam anahu laa ilaha ila اllah gayra shaakin khaalisa min qalbihi yabtagi bidalika wajha allah laa tushriku bii shay-an xadiidaasaad tilmaamaysa waxaa kaloo shaydaanku uu ku dagayo waxay is yidhaahdeen qofku mar hadduu laa ilaaha ilaa ku qowlo uu ku dhawaaqo waxaa tawxiidka fadaa-il loo sheegay oo dhan buu helayaabay is yidhahdeen taasina dee sax maaha inaanay saxayna maxaa u daliila axaadiidan tirada badan ee fadaaisha laa ilaaha ila allah iyo waxa lagu helayo shuruudda u dhigtay waxa kaloo aynu ka faa'iideysanaynaa axaadiian iyo kuwa kale aynu sheegnayba sida kayra shaakin iyo wahuwa yaclam laa ilaha ila llah iyo laa ilaha illa ina shuruud leeday waxyaabaha kharaa'ibkana waxaa ka mid ah dadka qaarkood shuruudu laa ilaha ila llah ay diidaan o dhahdaan laa ilaha illah in shuruud loo sheegiyo waxaas waa bidco ibnu taymiya ibnu lqayim iyabaa waxaa keenay bay dhahdaan maraan safar dacood u baxay oan magaalo aan tegay baa wadaad joogay oo tafsiirka akriya ayaa lay sheegay inuu waxaa ugu celceliyo dadka ama laa ilaaha ila allah in la idhaha shuruud bay leedahay waa shay bidcaa waxaana la yimi ibnu taymiya ibnu lqayim iyo ibnu cabdilwahaab iyo qolada najdiyiinta ayaa la yimi taasina waa jahli wey shuruudu laa ilaa sota axaadiida ku wada xusan gayra shaakin shardigii yaqiinta miyaanayn alyaqiin ya wahuwa yaclam an laa ilaha ila allah macnaheed waa maxay lilah ila shardi looga dhigaya cilmi inuu macnaheeda garanayo yabtagii bidalika wajha allah shardigii ikhlaaska meenayn midda kale laa ilaha illaa in shuruudan loo sheego ibnu taymiya ibn lqayim iyo ibn cabdilwahaab iyo iyagu ay bilaabeen maaha wahb ibnu munabi miyaanu taabici ahayn ka waran ninka u yimi ee ku yihi laa ilaha ila allah alaysat laa ilaha ila allah miftaaxu ljana laa ilaha illa miyaan ahayn furaha jannada suu yihi waa miftaaxu ljana walakin likuli miftaaxin asnaan fain atayta bimiftaaxin lahu asnaan futixa laka wailaa fala furo kastaa muxuu leeyahy ilka ayuu leeyahy ilko aan idin tuso furayaashaasoo dhan ufiirsa maxay leeyihin ilkahaasay leeyihin soo ma haddii kuwaa laga jejabiye ka war intan dubbo u qaato ama laxaamad aan ilkaha isku simo meeshii lagu furi jiray ma furayaan waa maya marka wuxuu yihi fure ilkihiisii le haddaad keento waa lagu furi doonaa dee haddii kale furo bilaa ilkaxo kuu furi maayo marka laa ilaaha illa allah ilkaheedu waa fure oo furihii jannada laakiin furuhu ilkuu leeyahay laa ilaa ila ilkeedu waa shuruudda lagu sheegay axaadiida lagu sheegay waa masale aad iyo aada muhim u ah waayo qolooyinkan shirkiga difaaca ama iyaguba sameeya markiiba waxay la soo boodayaan qof laa ilaaha ila allah leh sidaad waxa weeyaan u odhanaysaa wuu gaaloobi de qofku isagoo laa ilaha illa u gaaloobi karaa nawaaqidda kutubta caqiidada iyo kuwa fiqigaba lagu sheegay oo shirkigaba aan ahayn hadduu ku dhaco soo gaaloobi maayo haduu ilaahay cayo ka horan isagoo laa ilaha illa ana leh maalintii laa ilaaha illa allah shan kunoo jeer buu yidhaahdaa ilaahayna uu caaya gaaladuu si dheh ma waxaad odhanaysaa laa ilaha illaa buu leeyahy saad u gaalaysiinaysaa shirkiguna waa saas oo kale hadduu isagoo laa ilaaha ila allah le shirki la yimaado caqiida ahaan ama qowl ahaan ama camal ahaan dee laa ilaaha ila allah in lagu qowlo quri waxba u tari mayso waxaa la rabaa inay caqiide ahaan cilmi ahaan caqiide ahaan camal ahaan laa ilaha illa lah u joogto waa shay murakaba weeye asaabicatu aلtanbihu baraarujinta laysku baraarujiye lishari shariga aladii sharigaasoo fii xadiidi citbaan ku jira shariga xadiidu citbaan ku jira waa maxay talo yabtagi bidalika wajh allah wahuwa an yabtagiya biqowli laa ilah la wajh allah laa ilaha illaa naarta gelisteeda ama kuwaaristeeda wuxuu kaga badbaadayaa in shardigaa la helo ibtagi bidalika wajh allah marka laa yakfi mujaradu qawliha min gayri ikhlaas sida xaalka munaafiqiintuba u ahaa in lagu qawlo quri waxba utari mayso iyadoo ikhlaaska uu maqan yahay lanna munaafiqiin kanuu yaquluunaha walam tanfachum kama qaala tacaala yaquluuna biafwahi ma laysa fi quluubihim wallahu aclamu bima yaktumuun athaaminatu kown lambiyaa ambiyadu ahanshaha ay yihiin yaxtaajuuna kuwa u baahan litanbiih in lagu baraarujiyo calaa fadli laa ilaha ila allah oo la baro laa ilaha illa llah fadligeeda ambiyada cidda baraysa waa ilahay subxana wa tacaala laa ilaha illaa fadligeeda ambiyada cidda ku baraarujinaysaa waayo waa ilaahay subxana wa tacaala mas'aladana musanifku raximah llahu tacaala wuxuu ka qaatay xadiidka qisada muuse xayu arshadahu llahu xayثu arshada allahu muusa ilaa qowliha nabiy llaahi muusa markuu ilaahay weydiistay wix ilahay uu ku ammaano uu ku baryo ilahay muxuu u tilmaamay laa ilaha ila اllah markuu hi laa ilaha illa dadkao dhan baa lana nabahahu calaa fadliha fadliga laa ilaha laa ilaha ila اllah ay leedahay ayuu ku baraarujiyey wuxuu yihi low ana الsamaawaati الsabca wacaamirahuna gayri wاlaradiina الsabca wadicat fi kifa walaa ilaha ila اllah fi kifa lamaalat bihina laa ilaha ila اllah taa macnaheedu miyuu yahay inuu musanifku raximah اllahu tacaala uu leeyahay ambiyadu tawxiidkay jahli kaga sugnaayeen jawaabtu waa maya waxaasina caalim muslima wax loo nisbeyn karana waxaan sidaa u leeyahay dadka kitaabka naceb ee cudurka shirkiga la idhaahdaa u hayo ayaa waxa halkan markaa ay arkaan ama ay maqlaan ayaa waxay idhaahdaan ina cabdulwahaab wuxuu leeyahay ambiyadu laa ilaha illaa may garanayn kaasina waa taxriif oo mu odrhan kownu lambiyaa yaxtaajuuna ilaa tacliimi laa ilaha illa allah ambiyadaa u baahnaa laa ilaha illaa in la baro wuxuu ka hadlaya waa qadiyada fadliga sida qisadii hore ku saabsaneed xadiidkii mucaad waxaqu lcibaadi calى اllah an laa yucadiba ma laa yushriku bihi shaya marka waxay u baahnaayeen ma aha in la baro laa ilaha ila اllah in la baro macnaheedu oo laa ilaha illa اllah wax u horeeya ilaahay uu barayo ayay ahay oo ambiyada ilaahay muxuu diray ee u weyn soo dadka inay tawxiidka baraan maha laqad bacanaa fi kuli umati rasuula an icbud lah اjtanibu طaaguut wma arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayh anahu laa ilaha ila ana facbud marka hadduu laa ilaha illa laba jaahil ka yahay macnaheedu aanu garanayn siduu rasuul ku noqonaya dad loo diro waxa u horeeya ilaahay uu barayo ayaa laa ilaha illah macnaheedi iyo shuruuddeedu waxa weeyaan ay ahayd laakiin laa ilaha illa lah fadaaisheedu way badan tahy iyo waxa lagu helaya shaygana qawl iyo ficil iyo ictiqaadkuu doonayaba ha noqdee fadligiisa maxaa lagu ogaan karaa dee bidaliil soo ma daliil baa lagu ogaan karaa inuu ilaahay noo sheego qowlkaa ajarka lagu helayo ama nabigu alayh salatu slam xadiid saxiixa inuu inoogu sheego marka waxyi baa shayga fadligiisa lagu ogaan karaa marka nebi iyo qof kale toona ma oga qawl iyo ficil fadli uu leeyahay oo acmaasha kala dheer yahay ama ajar gaaroo lagu helayo ilaa ilaahay subxaana tacaala dee inuu waxyi markaa kusoo dejiyo mooyaane oo nebigana uu sidaa ku ogaado dee dadkii ambiyadii rususha loo dirayna ambiyadii rususha ay ka bartaan marka nebiy llaahi muusa isagoo nebi ilaahay ahaa oo laa ilaaha illa lala diray oo macnaheeda garanayay haddana laa ilaha illa fadligan khaaska ay leedahay oo ah in haddii miisaan la saaro kafadii khalaayiqda kalena miisaan la saaro inay laa ilaha illa lah ka xoog badanayso ay ka cuslaanayso taa muu garanayn de inaanu garanaynaa eh, xadiidka ayay ka muuqata inaanu garanayna ceebkuma aha de waa waxaan hore loogu waxyooday markii loo waxyooday ee cilmigeedu uu soo gaadhay soo gaadhay ayuu mu dee caalim ku noqday soo ma marka wax alaalo wax masaladaa ku jira oo dee laga baadhaa ma jiro ma lihin imikay u baahan yihiin ma lihin intaan loo waxyoon ka hor de way u baahnaay in fadaa'ilu laa ilaha ila lah lagu baraarujiyo la baro cidda ku baraarujinaysa baraysana waayo waa allahu subxana wa tacaala ataasicatu atambihu baraarujinta laysku baraarujiye lirujxaana inay ka cuslaanayso oo ay ka la rajaxmayso bijamiici makhluuqaat makhluuqaatka dhan maca ana kaiira iyadoo lala qabo in badan oo miman kamida kuwa yaquuluha laa ilaha illa allah afka kale yakifu miisaanuhu miisaankiisu uu fududaanayo marka laba masalo ayuu inagu baraarujiyey masalo dee xadiidkay ku xusantah oo laa ilaha illa allah inay ka cuslaanayso khalaa'iqda o dhan lamaalat bihina laa ilaha illa allah masalada labaadna waa masalo markaa dee sheekhu uu xadiida ka istinbaatay ama masalo waxaan u jeedaa uu ilxaaqiyey oo xadiidka yare ku xusnaa laakiin waa masale adilada kale lagu sheegay waa masalada ah iyadoo laa ilaaha ilaa sideeda u culus iskeed iyadoo u culus haddana qof kasta oo laa ilaaha ila allah ku dhawaaqaa culayskaa u yeeli mayso oo dad badan oo laa ilaha ilaa afka kale ayuu miisaankoodu noqonayaa mid aada u fudud culayska iyo rujxaanka aan lahayn laa ilaaha ila llah balaayadu kama iman oo laa ilaha ila allah sideeday u wanaagsantay sideeday miisaanka u cuslaysa lakina albalaa'a min alqaa'il qofka hadalka yidhi ayay balaayadu ka timi oo isagoo laa ilaaha ila allah leh haddana inuu miisaankiisu fududaado maxaa sababay laa ilaha ila اllah inay qofka anfacday waxu tarto miisaankiisa ay cuslaysaa saynu sheegnay shuruud bay leedahay sooma marka laabudda min tawafir shuruud xataa yahqula biha miisaan اlcabd waa inay shuruuddeedu dhamaystiranto si miisaanka addoonku laa ilaha ila اllah ugu cuslaado walaa budda min intifaaءi اlmawaanic waxyaabaha diidaya laa ilaha ila اllah fadaaisheedii iyo nafcigeedii addoonku inuu helaana dee iyaguna waa inay meesha ka maqnaadaan qofkan markaa isagoo laa ilaaha ila allah leh haddana miisaankiisii ay cusleyn weyday waa shaksun qaalaha hayra mukhlisin waa qof tusaale ahaan laa ilaha ila afka kale laakiin aan mukhlis ahayn aw gayru saadiq ama aanay ka dhab ahaynba sida munaafiqiinta waqad yaquulu hawa ya'ti bisayi'aatin taqlib wa في fii miisaani waxaa kaloo dhici karta inuu mukhlis yahay saadiq yahay shirki uu ka maran yahay nifaaq uu ka maran yahay laakiin xumaano aada u tiro badan ayuu la yimi oo ka qaalib noqday xasanaadkiisa oo miisaankii xumaantiisa waxa weeyaan cusleeyey marka laa ilaha illa la waa shay culus oo qiimo badan laakiin qofkii laa ilaha ila اllah ku qowlayay waxaa jira arrimo ka dhigi kara miisaankiisa kuwa fudud wuxu uhi sheekh duweysh ay liqowlihi malat bina laa ilaha illa hu ama kownu kaiiri miman yaquluhaa yakifu miisanuhu falicadami falicadami taxaquqihi biha ظaahira wa baطina wacadam اlityaani bijamiici shuruuطiha waarkaaniha wa lawaasimiha alcaashiratu annasu caddaynta la caddeeyey calaa ana alaradiina dhulalku sabcun toddoba inay yihiin ka samaawaat sida samooyinka xagga cadadka samooyinka ay kala mid yihin walaradiina sabca baa ku jirta xadiidka masaladaana hore inuu sharaxay alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad ana lahuna waxaa u sugnaaday samooyinka cumaaran kuwa camiro oo degan marka damiirku ma samooyinku u noqonaya ile samooyinkaa dambeeye ka samaawaati sooma odhan mise samooyinkiiyo dhulalka labadaba uu noqonaya hadalka macnihiisu waxa wey dhulalka iyo samooyinkaba waa la deganyi mise waa samooyinkaa la deganyi wuxuu ixtimaalaa inuu noqonayo samooyinka fa ina lahuna cumaaran waayo dee xadiidku samooyinkunbuu sheegay cid degani inay jirto low ana الsamaawaati الsabca wacaamirahuna gayri laakiin dhulka muu odrhan wacaamirahuna wاlaradiina الsabca fi kifati waayo allahu aclam dhulalka samooyinka in la degan yahay nusuus baa kusoo aroortay laakiin dhulalka marka kan laga reebo aynu inagu dul degannahay kuwa kale miyaa la degan yahay ilaahay baa og waa qadiya haybiya nas iyo daliil u baahan nas iyo daliil cadna ma hayno uu sheegaya waxa weyaan in la degan yihi aharka ibnu cabaas laga wariyey inu sharaxa ku sheegnayna waxaynu tilmaanay inuu yahay daciif marka masalada waa ka tawaqufayna musanifku muxuu ujeedaa baa muhima markuu ana lahunna cumaaran sida daahirka waxa wey wallahu aclam inuu ujeedo samooyinkai dhulalka labadaba oo isagu uu sidaa qabo waxaa odhan kartaa maxaad saa u daliishatay waxaan saa u daliishaday kitaabkiisa kashfu shubahaadka markuu ka hadlayay masalada ku saabsan mushrikiintu inay qirayeen rubuubiyada ilaahay wuxuu yidhi wa ana jamiica asamaawaati yaani waxay qirayeen in samooyinka oo dhan asabci waman fiihina waalaradiina asabci waman fiihaa kuluhaa cabiidu huwa taxta tasarufi wa qahrih shaahidka waa maxay wa ana alaradiina asabca waman fiihaa toddobada dhul iyo cidda joogta buuri ka dhulalkii inay cidi joogta ayuu ku sheegay kan shubahaadka athaaniyata cashar ihbaatu sifaat sifaatka in la sugo khilaafan lilashcariyati khilaaf la khilaafayo ashcariyada ama si khilaafsan sida ashcariyadu ay aaminsan yihiin maana axaadiidana laga qaadanaya ilaahay sifaatka loo sugo oo nebigu alayh isalaatu salaam sifaat buu ilahay u sugay fi hadi axaadiid sideedaanu ku daayay daahirkeeda oo taawiil iyo tafsiir kalena umu samayn sida ashcariyadu ay yeelaan waxaa qura ee laga anfiyey uun macnihii ereyadaas luqada carbeed ay ku lahaayeen baa loo sugaya waxaa laga anfiyey un mumaathalat lmakhluuqiin laysa kamidlihi shay huwa samiic lbasir sifaadka lagu sugay axaadiida waxaa kamid a ah sifat lwajh yabtaqi bidalika wajha allah inuu ilaahay weji leeyahay buu rasuulku alayه الsalaatu wasalaam sugo weji buu ilahay u nisbay iyo صifaة الkalaam qaala الlahu taعaalى qaala ya muusى wakadalika kalimatu alqaha ilىa maryam kalimatuhu ilahay inuu kalaam ku sifaysan yahay nusqa qaarkood waxaa ku taalla sida shekh bin cuthaymiin sheegay khilaafa lilmucaila mucailadii ashcariyada keeba caamsan mucailo horta yaa la idhahdaa wakulu man yanfi can illaahi sifaatahu kula aw juz-an waa mid kastoo sifaatka ilaahay diida oo si dhamaystiran u wada diida ama wax kamida diida marka ashcariyada iyo maturidiyada iyo muctasilada iyo jahmiyada dhammaantood waa mucaila waayo oo dhan qolo kastoo kamida sifaadkii ilaahay bay diideen dhammaan ama wax kamida ayay diideen laakiin nusaka markaa muctamadkaa ah kitaabku uu leeyahay waxaa ku qoran sidan aynu akrino ah khilaafan lilashcariyati ashcariyadu iyagu sifaadkan axaadiida lagu sheegay sida wejiga iyo kalaamka oo lafd iyo macnaa iyo Eh, ma sugayaan oo kalaa macno quran oo lafdi aan lahayn la maqlo iyo xuruuf la akriyo ayay ilaahay subxana watacala usugayaan wejina ilaahay uma sugayaane aayaadka iyo xadiida wejiga kuso arooray way leexinayaan oo ilaahay daatadiisaa looga jeedaa iyo thawaab baa looga jeedaa meelaha qaarkood iyo waxaasay odhanayaan haddii la idhaha maxay idinku kalifin waxay leyn haddaan idhaha ilahay baa weji leh dee makhluuqaadkaa weji leh oo in makhluuqii lagu shabahay bay noqonaysa su-aal weydiye waxaad ku tira ilaahay cilmi ma leeyahy waxay kudhahaa ilaahay cilmi wuu leeyahy qudro ma leeyahy ha waa leeyahy samc iyo basar ma leeyahy ha waa leeyahy dee makhluuquna soo kan leh mi aanu tashbiih ka dhalanayn kuwa aada sugaysaan maya kuwan ilaahay waxaan ugu sugaynaa qaab aan tamhiil iyo tashbiih la socon dee intaasu miyaad qaacido caama ka dhigtid wejigana mayaad saasu tidhahayd isagana لأn الqowla fي bacضi صifaat kaاlqowli fi bacd اآkhir صifaatku meel bay wada marayaan صifaadkii ilaahay loo idaafiyey inaad qaar tidhaa waan u sugayaa oo tamhiile ka dhalan maayo oo si ilaahay munaasib iyo laayiq ku ah baan ugu sugaya qaar kalena ad tiraa waan diidaya waayo sugistoo tamhiil baa ka dhalanaya waxaa caqli iyo sharci midna ma aqbalayo ma ogolaan karo waayo aلثaalidata cashara anaka adigu idaa carafta markaad garato xadiida anas carafta waxaad gara ana qowla fi xadiidi citbaan in allaha xarama calى naari man qaala laa ilaha illa ybtagi bidalika wajh allah anahu tarku shirk yaana shardiga lagu sheegay xadiidka citbaan inuu yahay in shirkiga laga tago ybtagi bidalika wajh allah macnaheedu waa maxay waa in shirkiga laga tago oo maxaa u daliila xadiidka anas uma laqiitanii laa tushriku bi shaya suurtagal maaha qofku isagoo shirki samaynaya haddana in noqdo qof laa ilaaha ila allah ilaahay wejigiisa ku doonayo mukhlisna ah ma dhici karto laysa qawlaha bilisaan yani ybtagi bidalika waja la macneedu maaha in afka laga idhaahda un ama waxaan xadiidka ictimaal lagu sheegay maaha in afka laga idhaahda un marka macnaha qowlka xadiidka citbaan ku jira ybtagi bidalika wajh allah waxa weeyaan tarku shirk bidaliil xadiidi anas oo ay ku jirto uma laqiitanii laa tushriku bi shay-an araabicata cashara taamulu ljamci kulmintii u fiirsashadeeda la kulmiye beyna kowni ciisa ciise inuu yahay iyo maxamed moxamed cabda ilaahi wa rasuuleyhi labadii addoone ilaahay labadii rasuule ilaahayna ahaa oo washahida أن muxamada cabd llaahi warasuuluh wa ana ciisa cabd llaahi warasuuluh marka nebi maxamedna waxaa lagu kulmiyey labada sifo oo alcubuudiya warisaala nebi ciisena waxaa lagu kulmiyey labada sifo oo ah alcubuudiya warisaala ujeedada laga leeyahy waa maxay marka koobaad lidilaalati calaa ana ciisa bashar mithlu muxamed si loo caddeeyo ciisa inuu ahaa bashar makhluuq ilaahay sida nebi maxamed oonu ilaahna ahayn rabbina ahayn ina ilaahna ahayn labadoodaba in lagu kulmiyey bayna alrisaalati waalcubudiyana maqsuudka laga leeya horeynu u sheegnay waa dafcu lifraati waltafriiti fiihima inaan midna xadkiisa la dhaafin midnaba xaqiisa aan la duudsiyin alkhamisata cashara macrifatu ikhtisaasi ciisa garashada la garto gaarnimada uu la gaar yahay nebi ciise bikownihi ahaanshaha uu yahay kelimat allah bikownihii uu yahay mid ku ahaaday yaعnaa kelimat allah oo kelimat allaahi buu yahay macnaheedu maaha isaga hadalkii ilaahay macnahedu waxa wey mid kelmaddii ilaahay ku abuurmay oo ikhtasa bi can muxamed oo nebi maxamed dee aabbiyo hooyo ayuu ilaahay ka dhex abuuray laakiin nebi ciise muxuu la gaar yahay in bilaa aabbo ilaahay kelmaddiisa kun uu ku abuuray iqtasa can muxamedi bikownihi wujida bikalimat اllah markuu le musanifku macrifatu اkhtisaasi ciisa bikownihi kalimat allah bikownihi wujida bikalimat اllah macanu waa saas aanshaha uu yahay mid kelmaddaa ilaahaye kuna ku abuurmay biduuni abin aabbalaan asaadisata cashara macrifatu kownihi garashada la garto macnaha ay leedahay aanshaha uu yahay ruuxan minhu oo inaanay mintu ahayn tabciidiye ay tahay ibtidaaiya ruux xagga ilahay ka timi arwaaxda ilahay oo abuuray ka mida asaabicata cashara macrifatu fadli اliimaan iimaankii ama rumayntii fadligeeda in la garto biljanati wالnaar jannadii naarta la rumeeyo wa ana aljanata xaqu wالnaara xaqu in intaa la rumeeyo maxaa shardi looga dhigay waxaa shardi looga dhigay inuu addoonku jannada galo adkhalahu llahu ljanata calى ma kana min alcamal hadduu inta kalaba rumeeyo oo aanu rumayn xaqnimada iyo jiritaanka jannada iyo naarta janno geli maayo oo qofka jiritaankooda beeniyaa muslim maaha athaaminata cashra macrifatu qowli calaa maa kaana min alcamal in la garto macnaha hadalkaa nebigu uu yihi calaa maa kaana min alcamal e calaa maa kaana caleyhi min alcamal jannadu ilaahay geliyaa uu ku geliyaa wuxuu ku dul sugan yahay camala marka hadalkaa macnihiisa waxa weeye qofka dhinta isagoo ictiqaadsan caqaa'idka oo ku camal falaya dakala aljanata calaa ma kaana caleyhi min camal jannada ayuu galaa wuxuu camal ku sugan yahay ha ku sugnaadee oo camal wanaagsan ama camal xuna waayo qofku mar hadduu tawxiid ku dhinto camalkiisu haba xumaadabe laabudda an yadkula aljana dukuulu ljannana waa laba nooc baynu ihi soo ma dukuulun awali ibtidaa'iyun iyo dukuulu lma'aaliin marka mar hadduu tawxiid ku dhintay labada midunbuu ku guuleysanaya hadduu tawxiidkiisu dhamaystiran yahay dee yadkhulu janata ibtidaan iyadoo cadaab aanay soo arag hadduu tawxiidkiisa ku nuqsaamiyey bishirkin asgar ama bibidac ama bimacaasi gayr mukafira dee ilaahay subxaana watacaala dhaafistiisana aanu ku guuleysan dee jannada wuu ku dambeyn doonaa ataasicata cashar macrifatu ana almiisaana lahu kifataan garashada la garta miisaanku laba kafadood inuu leeyahay oo wadicat fi kifa walaa ilaha ila اllah fi kifa marka xadiidkan ma wadci xaqiiqiyaba mise waa tamhiil horta xadiidka nebigu ma wuxuu ku sheegay in khalaa'iqdana kafad la saarayo laa ilaha illa kafad la saarayo mise min baabi tamhiil oo waa tusaale min baabi tamhiil wey iska ilaali oo nebigu ma odhan laa ilaha illa baa kafad la saaray samooyinkii ciddii deganeed iyo dhulal kala intaana kafad baa la saaray nebigu saa mu odhan hadday dhici lahayd buui low ana samaawaati sabc hadday dhici lahayd laa ilaha illa baa ka xoog badnaan lahayd waaye miisaanku inuu leeyahay laba kafadood miisaan اlaakhira horta miisaan inuu jiro fi laakhira miisaan xaqiiqiya oo acmaashii addoomaha lagu miisaamayo bal addoomaha laftooda iyo saxaafta camal ku qoraaba waa caqiidatu ahli الsuna miisaanku inuu laba kafadood leeyahin waa caqiidatu ahli الsuna oo araasiyaan abu cubayda abu xaatim baan ujeedaya abu zurca caqiidadooda waxay yidhaahdeen markay caqiidatu ahli الsuna ka warramayeen wاlmiizaanu xaqu lahu kifataan tuuzanu fiiha acmaalu اlcibaad xasanuha wa sayi'uha laalakayi kitaabka sharx usul اctiqaad ahli الsunati waljamaca wuxuu bisanadii kaga wariyay can salman اlfarisi inuu yihi yuudacu اlmiizan walahu kifataan miisaankaa la dhigaya maalinka qiyaame oo acmaashii lagu miisaamaya laba kafadood baanu leeyahay walow wudica fi ixdaahuma aلsamaawaati wاlarda waman fiihina lawasicatu labadaa kafadood haddii midkood samooyinka iyo dhulalka la saari lahaa yaana way qaadi lahayd xasan اlbصri laftiisuna saasuu yihi salaalakaay uu ka wariyey wuxuu yihi lahu lisaan wa kifataan laba kafadood iyo carab ayuu leeyay abu isxaaq aلzajaaj isna ijmaacu ahli الsuna ayuu sheegay ku ijmaaceen isku waafaqeen miisaanku inuu leeyahay laba kafadood alcishruun macrifatu dikri اlwajh garashada la garto sheegista wejiga la sheegay e ihbaat sifat lwajhi lilahi tacaala in ilaahay loo sugo sifat lwajhi xadiidu citbaan bay ku xusantay yabtagi bidalika wajha allah marka ihbaat lwajhina nusuus badan buu kusoo arooray min alqur'aani waالsuna waxaa waajiba ah ilahay in loo sugo weji laa'iqu ah oo ka makhluuqa aan la mid ahayn oo in la idha ilaahay weji ma laha ama weji buu leeyahy lakin wejigiisa macno kalea looga jeedaa sida daatadiisa iyo thawaab iyo waxbaa looga jeedaa ama in la idhaha wejiga ilaahika makhluuqu lamid yahay ama kayfiyadii qaab loo sheego lahaa saas uu eeg yahay midina ma banaana ilahay inuu weji leeyahay baa laynoo sheegay inuu weji ilaahay leeyahay baynu sugaynaa waxaa kaloo inoo sheegay sifaadka ilah wejigu kamid yahay inaanu kuwa makhluuqa lamid ahayn taana waa sugaynaa intaa wixii dhaafsiisan afkeenaynu ka haysanayna wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin